الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد يقول المصنف رحمه الله الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمنكب بمنكبه فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك رواه البخاري الحديث الحادي والأربعون عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون أواه تبعا لما جئت به xadiid xasanu صaxiix rawaynaahu fi kitaabi اlxujati biisnaadi صaxiix alxadiid الthani wاlarbacuun can anas radia allahu canhu qaal samictu rasuula allahi sala allahu alayhi waalihi wasalama yaquul qaala allahu tacaala ya bna aadam inaka ma dacawtanii warajawtanii gafartu lak calaa maa kaana minka walaa ubaali ya bna aadam law balagat dunuubuka canaana asamaa huma istagfartanii gafartu lak ya bna aadam law ataytanii biquraabi alardi khataayaa huma laqiitanii laa tushriku bii shay-a la ataytuka biquraabihaa makfira rawaahu tirmidiy waqaala xadiidun xasanu saxiix cashirkan cashirkii labi iyo tobnaadu axaadiistii wuxuu ku saabsanaa alarbaciinaat lilimaami nawowiyi raximahullah cashirkanana ugu dambeeya cashirka wuxuu ka bilaabanayaa xadiidka afartanaad xadiidka afartanaad raawiga laga wariyey cabdullaahi ibni cumar cabdullaahi ibni cumar in badan buuna soo maray waan tilmaanay cumar ibn khataab baa dhalay waa saxaabi jaliila dadkii cimrigoodu batay cilmigooduna badnaa rasuulka dabadiina muslimiinta aada u anfacay fatwada iyo diinta laga qaadan jiray ayuu ka mid cabdullaahi ibni cumar bayna saxaabati wuxuu caan ku ahaa oo lagu yaqiinay aliqtidaau birasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam madiina markuu ka tago maka uu aada xaj iyo cumro wuxuu degi jiray ama safarkiisu bilow ha noqdo ama ha daalanaado ama yuusan daalanaanin meel alla meeshuu nabiga ku furtay buu ku furan jiray meesha uu ku tukadayna wuu ku tukan jiray meeshuu hargalayna waa hargali jiray meeshuu ku hoyayna wuu ku hoyan jiray kolkaas safarkiisii wuxuu baafajiyey cabdullaahi ibni cumar safar isinka calayh isalaatu wasalaam wuxuu ku dadaalay cabdullahi wax kala badaayo xataa meeshiisuu banaa uu ku kaadiyey inuu ku kaadiyo dabiicadaasaa lagu yaqiinay kolka itibaac rasuulka loogu dayday waxa lamida lamaa midbaa wuxuu keenay miro xalaala oo yihi mirahaan cun nabiga cunayo weli arag buy kolka intii nabiga isagoo cunaya arkaa igu filan kolka idinka iska cuna kolkaa wuxuu caan ku ahaa saxaabtao dhan uu dheeraa xagga alikhtaabi rasuulillah waxaa la wariyey cabdullaahi ibni cumar lixdan goor inuu xajiyey kun goorna uu cumraystay kun adoonna uu xureeyey kun farasna uu fii sabiilillahi ku waqfay oo jihaadka lagu raaci jiray marka cabdullaahi ibnu cumar nin qaali wa ah, waxoogaa masaajidkan seexan jiray buu yidhi dhalinyarada aha oo iska hurda badna nabigaa baraarujiyey walaashii xabsuu nabiga qabay markaasuu ku yihi nicma rajul rajulu aquuki law yaquumu min alleyl rag walaalkaaba u fiican hadduu habeenkii soo kaco waaga inta ka dambaysayna habeen masexdaba uma noqonin kolkaa nicma rajulun buu kusoo baxay kolkaa cabdullaahi ibnu cumar ibn lkhadaab waa nin yaable zakihiisa iyo aqoontiisa waxay gaartay cabdullaahi ibnu cumar rasuulka mar maalin maalmaha kamida asxaabta ah, inuu xujeeyey oo uu yihi geed baa jira mu'miniinta u eg nin ii sheegi karaa maydinku jiraa markaasaa asxaabta waxay ku foofeen geedihii baadiyaha geed walbaa la sheegay baadiyaha geedkii laga downay asxaabta waa ku guulaysan weyday geedkii nabiga inay u sheegaan markay asxaabta sheegi waayeen baa rasuulku usheegay yihi waa geedkaan timirta cabdullaahi ibni cuman baa yihi aaba wa idinka xisooday geedka aniga waa garta markuu rasuulka idinku xiray ee shiri geed manaafic badan oo mu'minka shabahaan jira yaa ii geedkaas inuu timir yahay geedkii waan gartay war maxaad u sheegi weyday uma meel aabihii fadhiyo abubakar fadhiyo isagoo weli qaangaarin miyuu sheegi karaya odayaashaan ka xishooday buu yihi adduunyada waxa yaalla waxaan uga farax badnaa adoo geedkaa sheeg wey haddaad ma xusutay maa sheegtid saacaddan aad nasdaxay haddaad rabto waa la baqi jiray alla ilaah waxaa adduunyada wax yaallo maanta la ii hibeeya iga qiimi badnaa adigoo geedkaa sheega cabdullaahi ibni cumar waa ninka muqaaleewo isagaa marka xadiidka wariyey muxuu xadiidka ku saabsan yahay xadiidka mawduuc muhimuu ku saabsan yahay waxaan adduunyada aynan xaqiiqadeedii fahmin een si kala moodnay wixii wax rasmi oo qiimi leh baynu moodnay iyadoo runtii aan xaqiiqaba lahayn wama alxayaatu dunyaa ilaa mataacu lguruur iclamuu anama alxayaatu dunyaa lacibun walahwun waziinatun watafaakurun baynakum wa takaasurun tanaamali wawla waxay lamid tahay adoo galabta belbelyeerisa oo si fiican usoo qoorjeertay ayaantaas ayaanteeda qoorjeed u baahanta ama adigoo xamaamka inta galay si fiican u qabaysay ada ismariyey maanta soo shaqeeyey caawo qabays labaad baad u baahanta kiisaanka kuguma filo adigoo si fiican u qabeeyey ashaad rabtaa caawa haddana waxaadaba waada wax rasmi aba maa waa filim daqiiqooyin soconayo dabadeedna dhammaanayo markaasaa si walbeedah noogu sheegay wadrib lahum masala alxayaati dunya kama in anzalnaahu min asama fakhtalata bihi nabaatu lardi faasbaxa hashiiman tadruuhu riyax wakana allahu calaa kuli shayin muqtadiran isagoo roob badan dhulka waraabay weliyaalka jabiyeen meeshii la abuuran jirayna la abuurtay taan la abuuran jirinna caws ka soo baxay iyo doog saddex bilood yuu doogii qoyanaa la daaqayay waa angegay jiilaalaa yimid dabaylaa timid qoraxaa timid caleentii daadatay dabaylaa la tagtay sidaasoo kale weeya adduunyada kolka adduunyadaasuu run ka sheegaya marka wuxuu yihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam yaa labada garab i qabtay cabdullahi bin cumar baale markaasuu yiri buu yihi kun fi dunyaa kaanaka gariibun aw cabiru sabiil adduunyaa isku ballaarinin wax rasmaana hamoodin waktiga yayaan kaa qaadin midin bay ku qiimi leedahay masraxatu laakhira aakhire in loogu tabcado ay qiimin ku leedahay oo wixii aakhire kugu anfici lahaa aad ku samaysatid wailaa iyada waxay tahay lamaargow bilmunaasaba in radia allahu tacaala wa ardaahu wajacala aljanata maduwa sayd baa saxaabi fahmo daran u yimid oo xoogaa ilgeeriye lamadan cudurkiisu culus yahay kii waxoogaa isxumaynaayuu ah wuxuu yidhi ma islaamaynaya kii xanuunsan ayuu ku leeyy wuxuu yidhi waxaad ka walbahartay hadduu aakhiro ahaadana waa fiican haddaad adduunyo ka walbahareysana wax naflood ka tagtay oo nin weynu isku dhajiyo meeshaan ma yaallaan adduunye markaad sii wado soo wado lix shay baa ugu fiican kan waxa wey manka naag la guursado oo la qabo oo loo galmoodo iyadana waxa wey iyadaas ugu qiimi badan ee qur-aanku uu yidhi markii uu tilmaamayo waxyaalaha addunyada looga raaxaysto ziyana linaasi xubu shahawaati min uu ka bilaabay wuxuu yihi mabaalun fii mabaali waxa weeya meeshaad ka kaadinaysay adiga iyo meesha iyada ka kaadinaysay labadoo la isdhexgeliya maxay qiimi leeyihi waxa la ursaduu dadku jecel yahay waxaan la ursanayo sanka lagu qabanayo ambar baa ugu qiimi badan isagana ugaar saaladeed wey ugaar saaladeed wey wax la xirta xariir baa ugu qiimi badan daksi xaarkii wey wax la dhadhamiyo malab baa ugu macaan shini xaarkeedi wey taadiid markaa la fuula faras baa ugu fiicnaa raggaa lagu laayaa muxuu qiimilay kolka ilaah aakhira ay shubidha laakiin adduunya wax loo ooyo oo laysku dhejiya ugama adan tegin deligeedaba qiimi male niman wuxuu isku dhejiyaana maaha sidaasuu ugu waaniyey kolka cabdullaahi ibni cumar xadiiskan u wariyey mawduuciisa wuxuu ku saabsan yahay adduunyada runteeda in la aan la moodin si kale alxadiidu alarbacuun xadiidka afartanaad can ibni cumara cabdullaahi ibni cumar xaggii baa laga wariyey radia allahu ilaa raalli ha noqdo canhumaa cabdullaahi iyo cumar labadaba xaggooda qaala cabdullaahi ibni cumar wuxuu yihi akhada rasuulullah alla rasuulkii wuxuu qabtay sala allahu naxariis allaha badiya calayhi cala rasuul rasuulka korkiisa wa aalihi inta rumaysan raacday korkood naxariis eebbaha ku badiyo wasallama suubanaha iyo inta raacdiyo inta rumaysay say u dhan yihiin korkood nabadgelyo allaha ku badiye bimankibiya labadayda garab ama biminkabi labada garab buu nabiga sidaan ii qabtuy faqaal kolkuu labada garab i qabtay ka gadaan waa hadlay suubanaha wuxuu yihi kun cabdullaahi waxaad ahaataa fi dunyaa inta aada nooshahay ka anaka adiga oo hariibun ilmirigla qariib ninka yimaada meeluusan aqoonin dadkeediiyo dalkeediiyo dunyadeeda way ishiisa wareegeysanayso waxay isu raadinaysaa inay kuma xasiso waxyan garanay waa ka boodaysa laakiin waxay garanaysa waa ku nagaanaysa kolka ilmiriglaa laa la yihaah isiisaa wareegayso waxaan u arkay ama waa uu la yaaban yahay ama ma yaqaan ama wuxuu yaqaan buu goobaya kolkaa ishiisaa mirriglaynaysa kolkaa khariib adduunyadaba intaad joogto waxaad noqotaa nin khariiba markaa qariib waa maxay ninku markuu qariib yahay ma farxo dadka iskuma dhajiyo ma murmo ma diriro waa nin uruursan oo ishiqaataha oo gabanaya oo isdhuubayo kolka adduunya intaad joogto o dhanba dhaqankaagu sidaa ha noqdo isbalaarin iyo muran iyo buuq iyo qof walba qoorto ugal iyo wax walba isku suqli taas ha yeelin kuwa aad ahaataa fi dunya adduunyada gudaheeda waxaad ku ahaataa kaanaka sidii adiga oo hariibun ilmiridlaa aw caabiru shadiilin tanaaba ka daran jid baabuurka ay gantamaysa baabuurta oy marayaan haddaad kusoo beeganto is-uruurin iyo degdeg iyo dadaal baa lagu maraa sidaasoo kale sidii ninjid jid gudbaya ha kuu ahaato dabeecad iyadana macnihii horun bay sii adkaynaysaa inaan la isballaarin adduunyadana laysku weynayn maxaa yeelay iyada say u dhan tahay addunyaa sijnu lmu'min wa jannatu lkaafir qofka mu'minka xabis bay owta iyada mar hadduu dhaafo barwaaqii januu ku dhacaya godkaba laga bilaabo waxaa xadiid ku soo arooray qofka mu'minka goorta afada uu qaba naagtuu qabo ay cadaadinayso ay caraaranayso inay naagihii jannada loogu talagalay leeyihiin marti buu ku yahay habeenuu kula joogaya ee waxyahay dulligaa martida cadaadin marrabuu kusoo faaruqayaa noo imaanaya habeenaduu kula joogo saasay yidhahdaan naaga jannada u jira hadduu mu'min yahay idan qofka mu'minkaa janno intuu joogo waa masjuunin xadisan buu lamid yahay raaxa ma qabo raaxadiisu waa goorma xaggaa markii la tago idan meeshaad ku xabisnay in intaad meel qulma wado isku ballaariso waktiga iskaga qaato adigii baa kaala taliyey kun waxaad aata fi dunyaa adduunyada gudaheeda ku aata kaanaka sidii adiga oo qariibun ilmiridlaha aw caabiru sabiilin ama jid jidbaiyo cabdullaahi sidaa markii rasuulka ku yidhi warkii nabiga siduu u galay arag warkii nabiga sida uu u galay arag wa kaana bnu cumar cabdullaahi bnu cumar wuxuu ahaa radiallahu ilaa raali ha noqdo tacaala alla cabdullaahi iyo cumar labadaba yaquulu mid yihaahda idaa amsayta qofku markaa ayuu ku dhihi jiray wuxuu ka duulayaa warkii rasuulka isaga uu ku yihi idaa amsayta haddaad galabaysato oo duhur ba gaarto falaa tantadiri sabax subaxdii ha sugi ee wixii camala inaad subaxdaas gaaraysa lama hube wixii camale saalixa ee adduunyadaadi iyo aakhiradaada kugu anfici lahaa qabso galabnimada hadhihin berri baan waxaa samayn doona beri inaad gaaraysiyo waxaad loon doonta yaawg lama oga kolkaa wixii camal saalixa ama masaalixu dunya ama masaalixu laakhira waxba dib ha u dhigin daqiiqada aad joogta waxaad ka gaari karto ka qabso wa kaana bnu cumar wuxuu aha radia allahu tacaala canhuma yaquulu mid yihaa idaa amsayta haddaad galabaysatid falaa tantadir ha sugin asabaaxa waa beri cagsigeed wa idaa asbaxta waaga hadduu kuu beriyo saaka way iska nasanaya galabtaa waxqabanaya yaa huba galabta inaad gaari maxaasan la kulmi shawaaqil maxa kugu soo beegan ma ogin kolkaa waxa wey adduunyadaba intaad joogtid daqiiqadii iyo heshid daqiiqadaasi camal saalixa iyo adigoo wanaag samaynaya ha ku gudubto waktigeeda dib ha u dhigin waidaa asbaxta haddaad waa beriisato falaa tantadir ha sugin almasaa galab cabdullaahi dadka wuxuu ku oran jiray wakud qaado sahaydaadii ku anfici lahayd aakhira min sicatika caafimaadkaaga limaradika xanuunkaaga oo haddaad maalmo caafimaadsan tahay ha khaldami caafimaadka inaad ku waaraysa hamoodi in cudur kugu soo beegan yahay ku talagal oo saad caafimaad u heshay bal cudurna u helaysa kolkaa ayaantaad caafimaadsan tahay camal weyn same maxay markaa noqon ayaantaad cudur kugu yimaad ayaantaad caafimaadka qabtay camalkaad samayn jirta lagu qoray kolka waxa weeye awqaadaada ma sina daa'iman isku simatii mar waad caafimaad qabta marna cudur baa ku haya mar dhalinyaraa tahay marna waayeel baa tahay mar nin gurigiisii joogo muqiima tahay marna musaafir baa tahay awqaadaas aad liibato eed ama musaafirka tahay ama waayeelka tahay ama xanuunsanaysa inay cibaadadaada iyo daacada aada samayn jirteen isqaamaysaa waa hubaan waxaa lagu qorayaa markaad gurigaaga joogtay eed dhalinyaro ahayd ee caafimaad qabtay cibaadaad samayn jirtay tiibaa markaad ama waayeeshay ama xanuunsatay ama safartay lagu qoraya idan inta aad caafimaadka qabto awqaadaas aada caafimaadka qabto ee dhalinyaro tahay xoogaa soodinta iska dur cibaadada bad iska riix soodinta qur-aanka taa waa uu tilmaamay watini wazaytuni watuuri siniina wahada albaladi alamin laqad khalaqna lisaana fii axsani taqwiim uma radadnaahu asfala saafiliin ila aladiina aamanuu waxamiluu saalixaat falahum ajrun hayru mamnuun ajrigii hore ee markuu caafimaad qabo ee gurigiisa joogay shaabka uu samayn jiray baa loo qorayaa markaan ay ku timaado acdaar samaawi ah acdaarta samaawiga min allahi ka imaanaysa waa yeelnimadaa kamida jiradaa kamida waxaa kamida ah qofkii inama dhiig ku dhaco haweenka ahayd amay dhasho ilaadaysan mayso maxaa loo qorayaa markay caafimaad qabta ayaan dhalin cibaadaysa may jirtay ila aladiina aamanuu wacamiluu saalixaat falahum ajrun hayru mamnuun bay leeyihi cabdullaahi baa sidaa ku talin jiray wuxuu dadka ku orin jiray wakhud qaado saxidaada iyo jiscinkaaga iyo cibaadadaada min sixatika caafimaadkaaga ka sahay qaado dee maradika xanuunka kugu iman doona u sahay qaado wa min hayaatika noloshaada noolaan maysid limawtika geeridaada intaad dhimato oo xabaan lagu geliyo ee camalkaagu go-aya oo sawaab ku soconaya uusan jiri doonin ee maalmaha aad nooshahay basa camalka wa min hayaatika adiga noloshaada ka sahay qaado limawtika u sahay qaado cabdullaahi ibni cumar dabeecadaana waa u dhaha cabdullaahi ibni cumar radia allahu canhu wuxuu yihi aniga iyo hooyaday oo derbi naga dumay samaynayna ayaa rasuulka oo iska soconaya na soo dardaray markaasuu yidhi yaa cabdallaahi maa haada waxaad adiga u hooyaha samaynaysaan qaraabu rasuulku sheerka laa xabsuu qabay binti cumar oo cabdullaahi la dhalatay faadimo binu madcuun baa dhashay labadooda saxaabiye jaliila ah masay rasuulka sadexday u tahay cabdullaahina hooyay u tahay markaasuu yihi ma hada ya cabdallah adiga duqdii maanta way isu timaadeen maxaad samaynaysa markaasaan yaa rasuul allah derbi baanu samaynaynaa qadwa derbigana noo dhisnaabaa jilcayo waxaa derbiga lagu sheegaayo qoryo la sursuray oo dhoobo la mariyey waxaan haddeer marbaxyada loo yeelay meesha ma yaalin ma jirin heerka adduunye ma gaarin markaas mix iyo laba baal bay ahay kolkaa derbi waa ula la sursuray oo inta le lagu xiray dhoobo korka laga mariyey muddo dheerba gaari maayaan kaas aboorka iyo xoolaha ku ruganaya kala duurayo haddana sidii baa lagu soo celinayay fanaxnu nuslixu hadda waa hagaajinaynaa faqaala rasuulkii wuxuu yihi alamru asrac min dalik axwaasha ilaahay uu keenayo ama geerida ama xanuunka ama adduunya gadoonka degdega intii laga dhiso uu cadaan ka gaaro howlaha adduunka wuxuu ilaa samaynayo baaba ka degdeg baaco lee gaari maayo cabdullaahi bnu mascuudna radia allahu canhu wuxuu yihi rasuulka wuxuu noo sameeyey takbiiro saasuu meel intuu uxariiqay oos koobay yuu xariiqna dhex mariyey xariiqaas waa ka dilbixiyey koobidii banaankuu ka geeyey markaasuu xariiqyo dhexda uga sameeyey markaasuu yihi rasuulku insaankiina waa kan xariiqan dheer ee diidinta ka dhexbaxayna waa amalka ilaan qorshaha dhimashana uguma jirteen adduun dhanna waa noo wada qorshaysan tahay inaan ayaanba mid isku tusin oon ka farxan inaan doonin ayaanba mid isku duugno ayaanba mid kolkaasu insaankiina waa kan amalkiisiina waa kan oo weligii rabo ajalkiisiina waa kan kooban kolkaa isagoo hawadiisii sii tooxan tahay ajalkii baa imaana intaan ajalkii la gaarinna xariiqeery nabiga sameeyo wuxuu yihi waxaana masale dhexda ku jira haddana tan hadduu ka baxsado tanaa qaniinaysa tan hadduu ka baxa tanaa qaniinaysa kolkaasuu kaxa kufayo ajalkii baa imaanayo hawadiina waa kasii dulbaxsan tahay waxaynu kusoo marnay fii suurati lxijri fii suurati alxijri iyadoo amalka dheer hawada la tooxayo cirka lagu shareerayo la caayay darhum yaakuluu wayatamatacuu wayulihim ilamalu fasawfa yaclamuun gaaladii baa markaa la tilmaamaya amalka iyo hawada ciidda ka badan lahay darhum yaakuluun wayatamatacuu wayulihim ilamal fasawfa yaclamuuna ciriximada ku dhacday waa ogaan doonaan iska daa baktigooda ha sameeyo ama qofka muslimka waxaa lagama maarmaana habeenkii gabalkiisu dhacaba in wasiyadiisa dardaarankiisii qoray waxaasa aniga laygu lahaa ana waxaasaan muslim ku laha wixii taqwiyo salaax iyo wanaag inaad ahalkaagiiyo adduunyada u dardaaranto amiiru lmu'miniin caliy bni abi aalib ayaa asxaabta la hadlay waa kii amiirulmu'miniin ah, min alkhulafaa raashidiina kamid aha wuxuu irtaxala fi adduunyadii dhaqaaqda xaratay iyadoo dhabarka jeedisay oo aan soo laabanin oo innaga laga soo bilaabo nabigeena maxameda calayhi salaatu wasalaam iyo ummaddaanahay kulligeed ayaa nabigeennana loo yaqiinay nabiyu aakhiri zamaan inagana loo yaqaanay ummaddii adduunyada ugu dambaysay kolka adduunya intaynaan inagaba abuurnayn bay dhamaatay kolkii layna abuuro nabigeeni iyo inaga waktigeedii lasoo gaaray bayba daba teerahay waxyar baa kasii wusuus lahaa wuxuu iska dhamaaday kolka cali baa hadlaya waktigiisii kun iyo afar boqol sano ka hor muxuu yihi irtaxalat idunyaa mudbira addunya guurta iyadoo dhabarka jeedisay wartaxalat alaakhiratu muqbira aakhirana waa soo guurtay iyadoo na soo aaday walikulli waaxidatin minhumaa banuun aakhira wiilalay leedahay adduunyadana wiilalay leedahay fa kullu ummin habar la arkaaba yatbacuhaa waladuhaa waxaa raaca ilmaheeda takunuu min abnaa'i alaakhira walaa takunuu min abnaa'i dunya way idinla talinayaan wiilashii aakhira noqda tan tagtay tan soo socota aad ka qayb gasheen boosasaad jannada ku yeelateen fakunuu min abnaa'i alaakhira aakhira wiilasheedii kamid noqda walaa takunuu min abnaa'i dunyaa adduunyada wiilasheedii ha noqonina falyawma camalun walaa xisaab maanta camal shaqaa jira lays xisaabi maayo wagada adduunya markay dhamaato aakhira la tago xisaabun walaa camal waxaa samaysay aawaya lagu leeyahay shaqa ma jirto kolkaa maanta daarulcamal baa la joogaa berina waxaa la tagayaa daarulxisaab kolka inta jaaniska la hayso in laga faa'iidaysto wey adduunye inaana lagu khatalmin xadiidka macnaha qiimiga badan buu tilmaamaya in adduunyada inta laysku ururiyo aakhiradii laga fara qabsado cabdullaahi ibni cumarna saana u dabeecadahay uu dadka ku waanin jiray waa sidii uu nabiga ku yiri qowl iyo ficil baa laysugu daray ihtimaamka waxaad ka garanaysa qofkaad u rabta hadalka inuu galo ood lajecli iyo ahlimiyo wanaag idiin dhaxeeyo inaad la hadashid kuma daysid dhamaan sidaa gacanta waa soo jeedisa gacantaad qabataa kolkaasaad si dhaba wax ugu sheegtaa kolkaa cabdullaahi nabiga intuusan la hadlin buu labada garab qabtay isagoo labada garab hayo yuu yihi kun fi dunyaa kaanaka gariib aw caabiru sabiil kolkaasaa cabdullaahi dadka ku dhihi jiray idaa amshayta falaa tantadir isabax wa idaa asbaxta falaa tantadir ilmasa wakul min sixatika limaradika wa xayaatika limawtika rawaahu lbukhaariy imaamu bukhaari baa xadiidka wariyey alxadiid alxadi walarbacuun xadiidka kow iyo afartanaad can abi muxamedin maxamed abi xagii baa laga wariyey xadiidkan kow iyo afartanaad ninka laga wariyey waynoo cusub yahay cabdullaahi bni camr bni alcaasi bni wail asuhmiy lqurashiy cabdullaahi bni camr bni alcaas axad alcabaadala dhowr jiray oo cilmiga cilmi alla isugu daray buu mid ahaa isaga cabdullaahi ibnu zubayr iyo cabdullaahi ibni cumar cabdullaahi ibni cabaas cabdullaahi ibni camr ibni alcaas abaadalada cimrigiiyo cilmiga lahay cabdullaahi ibni mascuud waa cilmi badnaa laakiin waa laqmaday kolka abaadeladii yuu mid ka yahay abu hureyre markii la weydiiyey xadiidka aqoontiisa ninkii uu yihi iga dheeryahay waa ninka ilan wuxuu ka dhigay anigana waa xifdin jiray waxma qori jirin isagana wuu qori jiray ma xifdin jirin isaga wuxuu maqlay ma dayacmin aniga wax badan baa iga dayacmay kolka haddii kawlaba xadiista la yihaah cabdullaahi bni camr ibni alcaas baa dheeraad igale ninkuu yihi cabdullaahi bni camr ibni alcaas dhasho wuxuu leeyahay yaable ninkii taqiga ahaa ee soonka badnaa ee cibaadada badnaa ee yaab kale haw isagii rasuulka markii dambe waxyaalo badan ay kala muteen kolka cabdullaahi bni camr bni alcaas camr bni alcaas isagoo labiyo toban jira ku tabargal oo odaga camara jaahiliyatul carab baa la oran jiray abawaan xakiim u ahaa waa ninkii qaahiro qabtay masar furayn kuwaagii abaanduulayaashii waaweynaa iyo asxaabtuu kamid ahaa markaasaa isagoo labiyo toban jir uu tabargalay naag baa lagu daray cabdullaahi bni cumar bu cabdullaahi bni camar buu dhalay labiyo toban sana ka weyn kolkaa laba isdhasho labada isaga dhow rag lama hayo laakiin dumar waxaa la hayaa sideed iyo toban jir abooto ah sideed iyo toban jir aan labaatan gaarin oo abooto ah la arkay sagaalay ku tabargashay ninaa lagu daray kolkaasay gabar iyadoo sagaal jira ku xoratay tii ay ku corataa markay habo abootadii iyadana sagaal jirta tabargashay abootadii laba sagaalad ah waa sideed iyo toban tii dambana ninaa lagu daray kolkaasaa sanadkia isla lahaliyoday abartan kolkaa dumar saasaa loo arkay rasuulka waxaa isha igmayn dhalina sagaal buu ku guursaday laakiin laba nin oo isdhasha oo labadaa isaga dhab taariikhda lagu hayo cabdullaahi iyo camr ibn alcaas marka cabdullaahi ninkaa qiimiga badan ee cibaadada badnaa buu ahaa cabdullaahi ibn camr qurashi wey bani suhmi wey ilaah qudradiisa yukhriju alxaya min almayit camr ibn alcaas oo ninyaa badana iyo cabdullaahi buu dhaloo kasii dara adoogoon caasibni waa ilmalcuun daaladii waaweyneed ee qureesh wey khabaab bin aragtigii saxaabiga ahaa ee farsamo yaqaanka ah ninkii seefaha iyo warmaha ka tuntay ee yihi adoon maxamed beeni nin ku siin maayo ujradii uu kula heshiiyey markuu seefe iyo warmihii ka qaatay buu yihi ku maayo lacagtaynu ku heshiinay haddaadan maxamed ka kufrinin saxaabiga waa carooday aklaa shay cindahu iimaankiisi baa la fara saaray markaasuu yihi laa akfuru bimuxamed xataa tamuuta wa tubcaf wa tudkila naar kolkaad dhimato adiga oo qiyaamo la gaaro lagu soo bixiyo oo naar lagu geliyo markaa kadib baad maxamed la kufri doonta markaas kufriga sameey ma jirto kolkeedba waa dhamaatay markaas kufriga saanimo adduunkay jirta xaggaas ma jiraan kiibaa isna caroodo yidhi waa yahay dad waxaad rumaysan tahay meeshaas aad sheegaysaa laygu naarayo ee caruur iyo xoolaba ii jiraan kuwaasaan kaa siinay noo kala kaxee qur-aanku marka sidii uu sugay adar iyo idabdaradu caas ibni waail ku hadlay afara'ayta aladii kafara biaayaatina waqaala la-uutayana maalan wawaladan adalaca alhayba am itakada cinda araxmaani cahdan kalaa sanaktubu maa yaquulu wanamudu lahu min alcadaabi maddan wanarifuhu maa yaquulu wayatina farda ninkay ku timid caas ibni waayil assumiyi wey camr ibni lcaas buu dhalay camarna wuxuu dhalay cabdullaahi ibni camr ibni lcaas yukhriju lxaya min almayit gaal dhinto uray baa rabbi kasoo saaraya min saalixo taqiya oo weliga oo cabdullaahi ibni camar oo kale ah ama camr ibni alcaas oo kale ah ama kasii fiicanba ibraahim awoogis aadar buu ahaa raxmaan buu dhalay kolkaa waa qudro eebe in gaal xun laga saaro ninkan oo kale awood alla wey can abi moxamed yaa loogu kuyoon jiray maxamed adooga xaggii waxaa laga wariyey abu maxamed waa kuma cabdillaahi bni camri bni alcaas ahaa radia allahu canhuma kolkaa ducada aynu u gudina meesha afar nin baa lagu sheegay maxamed iyo cabdullaahi iyo camar iyo caas waa afar labada dhaxawey maxamed ducada wax kumale sababto ah waa taabici saxaabi maa caasibnil waa in la ducada wax kumale sababto ah waa gaal mushriga canhumaa tasniyada waa cabdullaahi iyo camar labadana laba saxaabia oo loo ducaynaya qaala cabdullaahi bnu camar wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi waalihi wasalam qaala rasuulullah alla rasuulkiisa wuxuu yihi sala llahu naxariis allaha badiyo caleyh rasuulka korkiisa wa aalihi intii rumayse raacday korkooda ilah naxariisa ji'tu la imid waxaa la isku xidhay mutaabacada rasuulka la raaciyo iimaan haddaan rasuulka la raacin oo qawlan wa ficlan wixii ka sugnaaday lagu dayanin macnaheedi inaan la rumaynin waxay taas waafaqsan tahay qawl lmawla tabaaraka watacaala falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum uma laa fi anfusihim xaraja mima qadayta wayusalimu tasliima ayadu sababu nuzuul bay lahay sababkay ku timid wuxuu ahaa zubayr ibn alcawaam iyo wadaad kale oo ansaari ah radia allahu canhuma ayaa beer daris ku ahaa markaasaa beertii la waraabinayo xoogaa biyaa la helay keliyaal baa lagu waraabiyaa dhanka keliya ka yimaada zubayr baa xiga waxaa weeya kolkaa marba ninka xiga xagga biyaha inuu waraabsadoo kale usoo gudbiyo baa kululaaday intuu zubayr waraabsanayay dacwuu ku kusoo nabiguu ku dacweeyey oo uu yidhi ninkaa biyihii waa ii diidanya kolkaasaa nabiga zubayru yeedhay wuxuu yihi yaa zubayr asqi wasarix ilmaa lijaari beerta hore u waraabso una siidaa ninkaa kuu dariskaa u siidaa biyaha markaad beerta ku waraabsato ansaarigii waa xanaaqay daarta waraabsaba ninkan haddii la yidhi waa xanaaqay wuxuu yidhi an kaana bnu camatik waxaad saa u leedahay eedadaa inay dhashay miya zubayr ibn cawaam dhowr goor bay nabiga qaraabo ahay awalan zubayr safiye cabdilmualib baa dhashay rasuulkana cabdullaahi cabdilmualib baa dhalay kolkaa zubayr iyo nabiga waa ilmaabtiya eedow marka labaad oliyo walaal weeye zubayr wuxuu qabaa asma binta abibakar nabigana calaysha binta abibakar buu qabaa markaa labada haweenay qabaan baa walaala marka saddexaad zubayr ibn lcawaam ibni khuwaylid rasuulka naagtii ugu horeysay qiimiga badnayd ee caruurta u dhashayna khadiija bintu khuwaylid oo kolkaa zubayr khadiija eedarumawa khadiija eedarumawa markaasuu baari ahaa zubayr geesina ahaa markaasaa rasuulka yihi likulli nabiyin xawaariy nabigii la arkaba nin jacaylkiisa uu gaar yahay oo dheerkiiyo wadnaha ugu jiraa jira wa xawaariyii azubayr raswatulaxbaab markii lagu jiray buu nabiga yihi waxaan rabaa wax gaalada iisoo jaas xogteedii ii keena yaa rasuulallah aniga waliaan raacayo qofkaa la waayay anaa ku filan dhowr jeer baa laisweydiiyey qofka xaa la waayey subayr intuu tegay oos gaaladii dhex galay bartanka u galay iyo habeenkao dhan ba iskala joogay wuxuu yihi abuu sufyaan colkaa baanduule waa oo mushrikii gaalada u weynaa oo intay dhaxan ka badatay qoryo jirtay caloosha dhalaalinayaan taa ka ugaaray leeb baan ku dhufan lahaa nabigaa yidhi warun ii keen walaa tuxdid shayan dhibaato kale ha samaynine warun ii keen iyo xaaladooda keliya kolkaasaan iribu ma ku dhufataa caloosha ha dhintay waa mugdi laysma arko dab uu kulaalaya oo abuu sufyaan waa yaqaan waa laba nin oo qurashya markaasaan qawlkii nabiga xusuustay buu yihi waxaase igu daraa safkii markaan ku jire meeshii fadhiyey yaa abu sufyaan yidhi isba waa abwaan dagaal aqoona war in layna soo dhexgalaan laga yaabaa nin la arka ninka kugu xiga gacanta qabee waa kumadha ixraaj baa iman la hadii laygu hormaro kolkaasaan labadan udhexeeyay labadiiba qabtay oon kana iri waa kuma kana waa kuma su-aashii kala hormaray buu yihi kolka inaga la su-aale waa dhici weyday kolkuu xaaladooda ogaaday abu sufyaan baa yihi war waxaan qabo iyo rafaad iyo mashaqayntaan ka badan ma joogi karno arrin waa sab noqonaya ninkii la noqonayo warkii oo dhan markuu soo ogaaday buu kusoo noqday nabiga isagoo salaatuleyl tukanayo u yimid wuxuu yihi isagoo tukanayaan ag fariistay kolkaasaa maraduu gaboo weynayd buu korka iga saaray oo markaa markuu leeyahay nabiga nabi la arkaaba wuxuu lahaa nin jacaylkiisu u gaar yahay anigasa ninka jacaylkiisa ii gaar yahay waa zubayr zubayr waa ninka markaasaa rasuulku yihi isqi yaa zubayr wasarix ilma lijaari hore beerto u waraabsay biyaha usiidaa dariskaas markaasaa kii kuulaada an kaana bnu camatika ma markay eedada dhashay baad leedahay saa darteed beerta waraabsay hadda usiidaa fatalawana wajhu rasuulillahi sala allahu alayhi wasalam wejigii rasuulka caro darteed midab haystay maxaa yeelay markii horeba taysiir iyo tasiil buu nabiga sameeyey alxaqu liman sabaka qanuuniyan iyo nidaanba wuxuu ahaa ninkan horta inu waraabsado kadib usii daayay markaasuu yihi ixbis eh, ilma ayaa zubayr xataa yabluga almaau fi ljidaal intaad biyaha xirto derbiga markuu biyaha tago kadib siida markaa dambe sugay xaqiisiibuu mariyey tan dambeed nabiga maray waa cadli midii horena taysiir bay ahayd aayadaanaas mid kolkaa midkaan ansaariga ee nabiga eediya waxaa ku sheegaya ma kaana muxamedun aba axadi min rijaalikum walakin rasuula allahi wakhatama annabiyiin wakana allahu bikuli shayin caliiman kolka aayadaasaa timi iimaan la awayo xukunka nabigoo la farageliyo ama lagu qanci waayo ama meelo kale laga doondoonto waa naqsun fi liimaan kolkaasaa rabbi dhaartoo yihi falaa warabbika laa yu'minuun xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum wixii iyaga hawd ka noqda way isku qabtaan ilaa adiga ay kaaga xuguntamaan kolkaas garta naqday xugmisaana uma laa yajiduu fii anfusihim xaraja mima qadayta wayusallimuu tasliiman iimaan la-aan marka wax iswaafaqsan aayadii iyo xadiidkan uu rasuulku yihi laa yuuminu axadukum xataa yakuna hawaahu tabacan lima ji'tu bih kolka waa in rasuulka iyo sunadiisa iyo diintii uu la yimidna ay noqoto wixii wax xukumaya imaamka ah adigana aada ku xirnaato oo markaa naftaada bal naf kaleba daayo in naftaada waxay kuu tilmaantay intaad meel iska dhigto aad qaadatid wixii nabiga kuu tilmaamo wey wasadaqa allahu id yaquul annabiyu awlaa bilmu'miniina min anfusihim waaswaajuhu umahaatuhum waxaa kaloo markaa uu lamid yahay xadiidka xadiid kaloo rasuulka ka sugnaaday calayhi salaatu wasalaam uu yihi waladii nafsi biyadi ilaaha ay naftaydu gacantiisa ku jirtan ku dhaartay in laa yu'min axadukum qofkii wax ma rumayn xataa akuuna ilaa aniga nabiga aan ka noqdo axabba ilayhi isaga mid loo jacayl badan yahay min waalidihi wa waladihi waannaasi ajmaciin intaasoo dhan dad idaylkii ilaa aad aniga iga jeclaataan nimankiinii waa dhiman yahay markuu sidaa u hadlay nabiga calayhi salaatu wasalaam yaa sayd cumar yaa rasuul allah wallahi inii la uxibuka ilaa min nafsi alatii bayna jambaya nafta aniga igu jirta maana waxaan kaa jeclayn lama arko markaasuu yihi lisa yaa cumar weli iimaankii rabay maadan gaarin ilaah baa markii dambe qalbigiisa ku dejiyey markaas yaa rasuul allahi wallahi inaka la axabu ilaya xataa min nafsi alaana ya cumar buu yihi imaankaaga waa dhamaystir hadduu imaankaaga buuxa kolkaa waxa wey haddii nabiga sunadiisa wax kala kala qaalisanaato wax kastaba hadday kala qaalisan tahay oo qof daba socda aad tahay imaankaagu waa buuxaa wa ilaa intaad hawiya hidiyo dhaqan iyo taqaaliid ku garab wadid intaad ku garab wadid oo ictibaaraad kale masalan suna min sunati rasuulillahi sala allahu alayhi wasalam sunadii rasuulka liasbaabin aakhar markaad u dhinaco marayso sida su-aasheenii galabtoo kale laga hadlayo garka ma la xiiri karaa haddii nabiga garkii hala daayo uu ku yidhi oo in la daayo waa waajibe laakiin adiga aad sunaba u taqaanid liictibaarin aakhar inaad u xiirtid kolkaa iimaankaagii baa dhaawacan kolka xadiidka wuxuu cadaynaya ama iimaankaagii baa dhaawacan ama naftaadu waxay noqon doontaa mid hogaansan una hogaansan sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo adiga sunnadii inaad rumayso raacdo maahaane wax ahraa iyo afkaara adan midna sunnada ku dhac lahayn fii suurati nuur ayaynu ugu tegi doonaa inamaa kana qawla almu'miniin ida ducuu ila allahi warasuulihi liyaxkuma baynahum an yaquluu samicnaa wa atacnaa wa ulaa'ika hum lmuflixuun kuwan ilaah iyo rasuul warkooda war ku darayn ee haddii la yidhaahdo saan yidhi ama rasuulkaiyaasaan yidhi dhahaya samicnaa wa atacna waddo kaloo kuu banaan male qof mu'mina war kaloo u banaan male inamaa kaana qawla almu'miniin ilaa dadka rumeeyey ereyga u xalaashaha waxa wey idaa ducuu ila allahi wa rasuulihi haddii aliya rasuul loogu yeero liyaxkuma baynahum inuu xukumo daraaddeed loogu yeero an yaquuluu mu'miniinta waa inay yidhaahdaan samicnaa aliya rasuul warkoodii maqalay wa awdacnaa waxayna farana yeel kolkaasuu ilaah yidhi wa ulaaika hum lmuflixuun kuwa liibaanaya waa kuwa kolka kuwa ayaa kasoo horjeeda waman yacsi llaha wa rasuulahu wayatacadda xuduudahu yudkilhu naaran khaalidan fiiha walahu cadaabu muhiim haddaad ilaah warkiisa caasisid ka rasuulka caasisid adiga soocadaa uma bambixin kolkaa naftaada iyo hawadaada waa inaad ogolaysiisid mutaabacatu sunati rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalam qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi waalihi wasalam laa yu'minu axadukum qofkiin wax ma rumayn oo masaladu ama itibaac ama iimaan la-aan labadaasay maraysaa laa yu'minu axadukum qofkiin mu'min maaha xataa yakuna hawaahu ilaa hawadiisu ay ka noqoto tabacan mid raacsan limaa wixii aan jiitu aniga la imid rasuulka bihi xadiidun xasanun saxiixun xadiid caafimaad gabow raweynaahu imaamu nawowi xadiidkan waanu warinay fii kitaabi alxuja kitaabulxuja gudihii baan xadiidkan ka keenay biisnaadin cuskiino suubanaha la cuskiyaan ku keenay cuskiinadaasoo saxiixin caafimaad qabtow alxadiidu thaani waalarbacuun xadiidka labiyo afartanaad cashirkana u dambeeya kitaabkao dhanna u dambeeya saxaabiga wariyey anas ibni maaligu khadimi rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam ninkii baariga ee nabiga markii uu madiino tegey inta reer madiina rasuulku yihi ilmo yaroo gacan yaro oo caaqilaan u baahnahay yaa wixii madiine joogee dhalinyaraha anas laga dooray suubanaha loo keenay toban sana u adeegayey anas baa rasuulka dabeecadiisa noo sheegayay wuxuu yihi waxaan sameeyey maxaad u samaysay weligii ima dhihin waxaanan samayn maxaad u samayn weyday iman dhihin wuxuu dhihi jiray maasha allahu ka wixii ilaah raba waa ahaanaya waxaan alla rabinna ma ahaanaya marka wixii la samayn waayey allaan rabin wixii la sameeyey allaa rabay dabeecadaasula xagga raashinka iyo cuntada wixii cajabgeliya ana waa dhadhamin jiray waxaan cajabgelinina isagoon dhaliilin buu iska dhaafi jiray wuxuu leeyahay anas gacmaha rasuulka xariirta waa ka jilcanayeen wax la udgoo dhanna dhiidhiidka nabigaa ka udgoona markuu anas nabigaa tilmaamayo yaabwey xabar iyo safar midna kuma uusan faaruqin kolkaasuu toban sana u adeegayay isagoo labaatan jir anas yahay yaa nabigu dhintay intuusan nabiga dhiman wadaad umu sulaym la yihaah oo qiimi badnayd ba anas dhashay intay u timid bay tidhi yaa rasuulallah wiilkaagan anasa u duce markaasaa nabigu saddex ugu duceeyey cimri waa ugu duceeyey xoolana waa ugu duceeyey jannana waa ugu ducay cimrigii anas saddex iyo sideetan sano nabiga kadib noolaa siduu u cimriyoo kale lama arag boqol buu dhaafay intuu nabiga la noolaa intuu madiine joogay oos abubakar khilaafadii qabtoos la noolaa oo cumar uga dambeeyoos la noolaa oos cusmaan uga dambeeyoos la noolaa oos cali uga dambeeyoos la noolaa oo uu macaawiye la noolaa xajaaj ibnu yuusuf oo uu u diray ciraaq cabdilmalik ibni marwan ba amiiru kolkaa inta uu nin la noolaa xaakim arag nabiguu la noolaa abubakar buu la noolaa cumar buu la noolaa cuhmaan buu la noolaa cali buu na noolaa mucaawiyuu la noolaa yaziid ibni mucaawiya wakti dambuu soo gaaray xajaaj bin yuusuf baa laga cabanaya oo cabdilmalik ibni marwaan la shaqaynaya markaasaa xajaaj ibni yuusuf layihi anas ninkaa dambeeya ma ma anas baa in xajaaj ka dambeeya lmuslimiin weeye anas ninkii nabiga tobanka sano u adeegayay ee nabigu u duceeyey markaasuu maalinkii dambe hadadoo yihi haddaadan anas edab yeelanin waa ku edbinay baa soo booday cabdilmalik ibni marwan oo dimishik jooga suuriya o amiirulmu'miniin kan gabernatoor u ahaa saa u hadlaayo yaa warkii soo gaaray xoogaa ilbuu buu qalloocsanaa xajaaj ibnu yuusuf lacnat ullahi calayka yaa acwar iyuu warqad ugu soo koray maanaf baa tabato u dhawaatay laba isleeg haddaan kaa dhihi ilaahay ma aqaano asxaabu rasuulilah wixii ka dambeeya meeshii nabiga ay joogaan adoo waxaa tahay la arkin miyaad aga anas u cagajuglaysay anasna inta loo yimid oo la yidhi intii in laga faa'iidaysta la damhay yaa la yidhi anasow xajaaj ibni yuusuf basruu jooga anas aakhiru man maata min asxaabati bilbasr magaaladan basre la yidhaah weli magicii bay leedahay ee xeebtaa ee ciraaq ku taal saxaabi ku dhintu u dambeeyey waxaa la xajaaj ibnu yuusuf waana dhibay u taga nagala hadal hadduu ku maqli waayana haba anas xikmadiisa wuxuu yihi maa min zamanin ilaa waladii bacdahu sharun minhu samictuhu min nabiyikum sala allahu alayhi wasalam dhibka inta waa kasii badan doonaa madaxda hadday qaloocataa lagu sabree la yihi halla habaara lama dhihin anas ibni maalik ninkaasu kolkaa muddadaa badan buu noolaa saddex iyo siddeetan sano duu nabiga kadib noolaa kolka cimriga caruurtiisii anas oo nool bay saddex boqol dhaafay anas oo nool iyo reer anas saddex boqol oo qof dhaafeen reer weyn buu madiine lahaa waa ansaari waa reer madiine waa dadkii meesha loogu yimid timirtu sanadkii caadatan kol bay dhashaa waa kii qur-aanka tuuti og lahaa kulla xiinin biidni rabbiha sanadiiba mar bay dhashaa laakin ta anas may mucjizatan lirasuulillahi sala allahu alayhi wasalam ay ahayd sanadkii laba goor bay dhali jirtay kolkaas anas wuxuu dhihi jiray nabiga saddex buu iigu duceeyey hooyadii baa nabiga ii bariday nabigana waa ii duceeyey cimri iyo maal iyo janu iigu duceeyey maalkii waa hayaa cimrigiina waa hayaa mar haddaan labadan helay jannadiina waa filaya kolka anas wuxuu kamid yahay min almuksiriin dadkii axaadiistooda badatay oo kumanyaal dhaaftay ayuu anas ku jira anas baa xadiidka wariyey xadiidka wuxuu ku saabsan yahay mawduuc aada u weyn oo muhima ah. mawduucan uu ku saabsan yahay waa mawduuc in kitaabka lagu gebagabeeyaana ay muhim ahay sixatu raxmatillah sixatu raxmatillah ilaa naxariistiisa waasanaanteeda iyo wixii dembi laga galo hadduusan shirki ahayn intii kale tawbaa ku filan waxaa kamid aha xadiidka ereyadiisa xadiidku waa qusi ilaah baa yihi ya bna aadam law ataytanii biquraabi lardi khataayaa haddaad iila timaadid gafafyaal dhulka muggiisa uma laqiitanii laa tushriku bi shay-a gababka shirki kuma jiraan shirka alla ka duudsi qaadan maayo faraxatan buu noogu caddeeyey ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duna dalika liman yasha kaas dhaafid male kolkaad ilaah iyo uunka wax ka dhaxaysiisid ood ilaah addoommadiisa ka daba wadin maadaaba alla aqoonsadayba haddaad alla taqaanid miyaad hayrallahi ka dabawadi lahayd qul allah suma darhum fii khawlihim yalcabuun allah intaad tirahdid uunka intiisa kale dan uga baxay haddaad shirki samaysid ood hayrullahi macallahi ku sheegtid inahu man yushrik billah faqad xarama allahu calayhi ljana wama'waahu nnaar waman yushrik billah fakaanamaa khara min asamaa fatakdafuhu ayru aw taawi bihi riixu fii makaanin saxiiqin rajamalow rasuulka waxaa lagu yihi walaqad uuxiya ilayka waila aladiina min qablika lain ashrakta layaxbatana camaluka walatakunana min alkhasiriin mushrik wax anfacaya male shirkina waa dembi dhaafid ka weyn amaa waxaan shirki ahayn oo gaf ee la galo dhaafid buu leeyay tawba nasuuxa ayuunbu u baahan yahay kolka xadiidka wuxuu ku saabsan yahay mawduucaas raxmad ilaasay waasac u tahay iyo sida rabbi addoomaha ugu dambi dhaafayo laakiin ilaah uu kaa rabo inaad ku xirnaatid baabkiisa tuugtid oo beridid waa mawduuc muhiima mudanna kitaabka in lagu gabagabeeyo alxadiisu thaniy walarbacuun xadiiska laba iyo afartanaad can anasin anas xaggi baa laga wariyey radia allahu ilaa raalli ha noqdo anu anas xaggi qaala anas wuxuu yidhi samictu haddaan anas ahay waxaan maqlay rasuulallah alle rasuulkii baan maqlay sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi rasuulka korkii iyo wa aalihi intii rumaysay raacday wasalama nabadgelyo allaha ku badiye yaquulu isagoo nabiga leh ayaan maqlay qaala allahu tacaala labadii shay aan nidhi xadiidka markuu qudsi yahay ama qaala allahu tacaala baa la yihaa ama qaala llahi sala allahu alayhi wasalama fii ma yarwiihi can rabbihi labadan cibaara mid ahaan ayaa xadiidka qudsigaa lagu wariyaa kolka fiimaa yarwiihi can rabbihi axaadiistii qudsigee hore noo soo martay inuu kusoo leeyay kan qaala allahu tacaala qur-aanka oo kale wey lafduhu wa macnaahu min allahi buu ka yimi qaala allahu tacaala ilaah baa sima hadloo yihi ilaah wuxuu yihi yabna aadam odagii aynu ka beernay magiciisi baa laynugala hadlay kolkaa rabbi subxaanahu caza wajal uunka inuusan kala xigin arag addoommana loo wada yahay aadam awlaadiisiye inaka adiga ibna aadama maa dacawtani intaad aniga allah ibaryaysid oo warajawtani khayr iga filanaysid kafartu laka waa kuu dhaafayaa calaa mixwaa wixii baan kuu dhaafayaa kaana ahaaday ninka xaggaaga gaf waxaad gashay oo dhan way iska dhaafayaa marba haddaad i aqoonsatay ood igu soo laabato oo ibariday ogaatay alle inaad leedahay gaf inaad gashayna ogaatay allena inuu janniya naar leeyahay haddaad ogaatay waa kuu dhaafayaa walaah ubaani dembigaaga intuu leegyahay danka maryo marka ilaah wax lama weyna waxa inaga inala weyn alla lama weyna waxbana agtiisa kama aha wax alla wixii weynba raxmadda allah kasii weyn wasadaqa allahu id yaquul waraxmatii wasicad kula shay kolkaa waxaan kaloo dhan shay bay gelayaan waraxmatii wasicad kula shay naxariistaydu wax walba way u waasac noqotaa oo wax walba naxariista ee baa ka way sidaa daraaddeed baa la yihi ilaah naxariistiisa boqol qaybeed buu ka dhigay boqolkii qaybood ee naxariista alla loo qaybiyey sagaal iyo sagaashan jannadaa la dhigay mid keliya ta adduunka la keenay tii adduunka la keenay baa naflaha lagu baahiyey kolkaasaa xayawaanka maalaayacqilka ah faras baa ugu naxariis daran baa la yidhaah markuu ilmo dhalo ilmaha yara dhashay waa hoos galgalanaya wixii dhalay buu hoos galgalanaya kolkaa markuu lagu xaggalo waa ka durkaya kii dhalaa durkaayo caqli ugama durkaayo wa isaga istaagi lahaa raxmad wy raxmad ilaah qalbigiisa gelisay wy shimbirta ilmay dhalaysaa banaankaasay dhigaysaa iyadoo kaa duuli lahay inaad cagta saarto markaas ka irqaaqaysa haddana waa kugu wareegeysanaysa waa naxariis waxay iyadii nafteedii baa gaasaan iska dhigtay kolkaa wixii qabow iyo qorax ku dhici lahaa ukunta ba iyadii xijaabaysaa le naxariisu haddii neefka yaruu neefkii dhalay nuugaayo korba naasku afka ku haya lafta ku beegan buu ka dabcinaya calashaan ilmahaas inaynu miisaan miisaanka gaarin naasku afka ku hayo lugtuu ku toosan yahay kor buu u qaadayaa neefka la nuugaayo calashaan lugta miisaankeeda iyo ilmaha dhasay ka ilaalina kolka waxa makhluuqaadkiiyo naflaha isugu raxmanayaan waa halkii gabal keliya sagaal iyo sagaashankii kalena jannada xaggaa loogu tagayaa kolka xadiidka waxa wey uu ilaah subxaanahu caza wajala inoo sheegay intaynu alla ka baqayno on baryayno wax alla waxaynu dembi galay waa inuu dhaafay rasuulku ma asara man istakfar qofka mar hadduusan dembigii u galay uusan istikfaar hadduu keeno walow fi lyawmi hal maalin gudaheed sabciina mara hal dembi hadduu galo been buu sheegay ilaah buu uga tooba keenay haddana wuu sheegay waa uga tooba keenay toddobaatan ka hor isku hal nooc ku noqday toddobaatankaba waa loo dhaafaay keliya marka aad tawbada keenaysa shuruudu tawba waa taaban doonaayo waa inay tawbadu nasuuxa ahaato nasuuxa noqonin baa daran kolka xadiidka muxuu tilmaamay ya bna aadam aadam inankiisiyo inaka adiga ibna aadama maa dacawtani intaad ibaryaysid ay tuugaysid ee allow aad leedahay oo warajawtani aad ku daraynaysid aniga raxmadayda filaysid kafartu laka waa ku dhaafaya calaamaa baan ku dhaafaya kaana ahaaday minka adiga xaggaaga walaa ubaali dembigaaga inuu leeg yahay iyo noocuu yahayna aniga danan kale yahay lama arko xadiidkan wuxuu lamid yahay xadiidkii rasuulka uu yihi lallaahu afraxu bitawbati cabdihi min axadikum lidalatii la wajadaha maali aad weyday markaad heshiisa ugu faraxdo si ka daran buu alla ugu farxa addoon ilduufoo gafay oo macsiya dembi galay oo dabay alle soo noqday abu ayub alansaari saxaabi jaliila oo reer madiine ah wey waa ninkii suubanaha markuu madiine tegay uu gurigiisa ku degay nafta markay qabatay buu yihi xadiis baan nabiga ka maqlay awalna waa qarin jiray haddaanse maanta aakhire aadaaya waa sheegaya xadiidka muxuu ahaa samictuhu yaquul suubana hoolaha baan maqlay lawlaa anakum tudnibuun la lakhalaqa allahu khalqan yadnibuuna fayakfiru lahu haddaydaan dembaabaynin rabbi addoomo kaloo dembaabaho u tawbadkeena isdhaafuu abuuran lahaa kolka xadiidka macnihiisii baad moodaa dhiirigelin dembigii laysku dhiirigelinayo kolka abu ayuub ilansaari waa isaga aamusay kolkuu dhimanayay ayuu dembigii cilmiga qarintiisa xaqa baqdin uu ka qabuu sheegay kolka waxaa ka weyn gafka la galay tawbadaa ka weyn faqrada labaad ee xadiidka wuxuu ilaah yihi subxaana ya bna aadam aadam inankiisiiyo low balakad hadday gaarto dunuubuka dembiyaalkaaga canaana sama samada daruuradaheeda daruuraha samada ku yaal haddii dembigaagu gaaro uma istakfartanii ilaahu dembigaygii daruuruhu gaaray idaa fadaat ilaahi afafartu laka waan ku dhaafay kii hore unbuu muakiliy yabna aadam aadam inankiisa low balakad hadday gaarto dunuubuka dembiyaalkaaga canaana sama samada daruuraheeda hadday gaarto uma ka gadan istafartani aada dhaafid iga barido hafartu laka waa ku dhaafay waxay lamid tahay walaw anahum id dalamuu anfusahum jaa-uuka faastakfarullah wastakfara lahum rasuul lawajadu llaha tawaaba raxima waman yagsib khati'atan aw ihman qofkaa waman yagsib ihman fainamaa yasibu calaa nafsihi waman yacmal suu'an aw yadlim nafsahu uma yastakfir illaha yajid illaha gafuura raxima faqrada u dambaysa xadiiska ya bna aadam aadam inankiisow law ataytanii haddaad aniga allaa iila timaadid qiyaamo biquraabi lardi dhulka muggi khataayaa dembiyaala uma ka gadaa laqiitani aad ila kulantid laa tushriku bi adoon aniga allah ila wadaajin shay an wax kale an allanimadayda la wadaajin la ataytuka waxaan kula iman biquraabihaa ardada muggeed makfiratan dhaafid yaala ah keliyata waxaa lagaa codsaday shirki inaadan samaynin laakiin dembigaagu waxaan shirki ahayn ba hadduu yahay inkastaa tiraha la ekaado dhaafida allaa ka wey xadiis baa macnaha ku yimid kale oo ilaah wuxuu yidhi subxaana ana cinda danni abdi b falyadun bi maasha addoonkayga wuxuu iga malaysta ayuun baanu ahay kolkaa malo wanaagsan alla in laga maleeyo oo makfiro iyo dambi dhaas iyo janno laga fiso min alacmaali saalixat bay kamid tahay amaa rabbi malaxu inaad ka malaysid wadanantum danna sawi wakuntum qawman buuran taas waa lagu halaagsama waana lagu adaamuta sababta waa moo kufriba ilaa xumada ahlu ma aha maxaad xuma uga filaysa albowma xadiis kale sidaasoo kale ku yimid oo addoonka markii intuu dambaabo uu ilaah dhaafid warsado uu alla leeyahay addoonka iyo wuxuu ogaaday inuu dambaabay uuna leeyahay alla dambigana dhaafa hadduusan dhaafinna wax ciqaaba kolkaas saddex afar jeer buu ku noqday kolkaasuu yidhi in alla inta aad aniga ay aqoonsanayso ee dembi dhaafid iga baryayso waa ku dhaafayaw yabna aadam aadam inankiisiyo law ataytani haddaad ila timaadi biquraabi lardi dhulka muggiisa khadaayaa kafafyaala uma ka gadaalaad laqiitani ila kulantid laa tushriku adoon aniga alla la wadaajin bi aniga an wax kale laataytuka waxaan kula iman biquraabihaa ardada muggeed makfiratan dambi dhaafida rawaahu xadiidka waxaa wariyey atirmidiyu waqaale wuxuu yihi imaamu tirmidi xadiidun xasanun saxiixun labadaa cibaaro isugu daray waana saxiix kolka waxaa cibaarada xadiidka u dambaysa oo makfirada iyo tawbada la sheegay baa shuruud leh tawbada shuruudeedu waa saddex marka hore iqlaac gafka inaad ka foqdid marka labaadna aada qoomamaysid marka saddexaadna inaadan ku laaban adniyootid marka saddexdaa shardi waad wixii gafka adii alla ka dhexeeya haddii gaf bani aadam ku jirana xuquuqdii kale lagu leeyahay ad gudanaysaa haddii dembigaad kashay kafaaro uu leeyahay kafaaradii baad bixinaysaa markii sidaa ay noqoto tawbadaada nasuuxay noqotay shuruudeediina waa buuxdaa haddaadan shuruudda tawbada dhamayn kalmustahzi'i birabbii adoo dembigii faraha kula jira oo aanan ka fuqin kana qoomamoonin ilaahu idhaaf haddaad tiraahay ilaahu i dhaaftaas nafteeda dembigii bay ku tirsanta waila inaad dembiga gacanta kala baxdid kana qoomamootid inaadan dib ugu laabanna niyootid xuquuq aadam haddii lagu lahaa iska bixisid kafaare haddii eeba kuu lahaa bixisid aada nadaamooto noqotaal raba wailaa adoo dembigii kula fiican yaho ku qoslaya ama inaad ku laabata niyeysan nagada waa cumraysan doonaaye waxaas tawbadna ma aha wallahu aclam